calaacalaya uun wadciga muslimiintu meeshuu gaadhay baana laga calaacalaya markayd aragto dadkii muslimiinta ahaa dacfiga haysta mid diineed mid caqiideed mid dhaqameed mid xoogeed mid dhaqaaleed mid siyaasadeed dhan walba sida ay u liitaanee dacfigu ugu biiray ayaa waxaad moodaa in badanoo khudabadeenna ka midina waxa ay ka hadlaan inuu yahay uun baroordiiq laga baroor diiqo dadka kani qaab nololoodkeedan liita waxaase aynu in badan u baahannahay inaynu qadiyadda wejiga kale u dhignoo oo ah ma'saadkii wada dareennay haatane bal in badan inaynu baxdino amase baadhno siday ummadda tani u kici lahayd siday mar dambe u ruqaansan kari lahayd siday ilaahay kitaabkiisa ugu dhaqmi kari lahayd inaynu mar kale tijaabinno oo ah shaqo qof kasta oo muslima laga rabo ah waxaynu garan karnaa inay jiraan koox ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanay oo si gaara ah u tilmaamay waalsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaana wa tacaala inay jiraan kuwo degdegay oo islaamka usoo degdegay oo ilaahay kitaabkiisa raacay oo ansaar iyo muhaajiriinba lahaa kuwaasoo ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baa raalli ka noqday dhaqankoodii diintoodii caqiidadoodii waxay haysteen baa ilaahay raalli ka noqday waxaa kaloo alla sheegaya subxaana wa tacaala iyaguna inay alla raalli ka noqdeen iyo wuxuu nimco siiyey kooxdaas iyo ilaahay si qur-aan qur-aanka si gaara ugu tilmaamay oo ku tilmaamaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khitaabku iyagu ku dhacaya kuntum khayra umma ilaahay uu ku sheegay dadba kuwii u khayr badnaa ee dadka loo soo saaro ummaddii u khayr badnayd ee dadka loo soo saaraynayiin waxaan leenahay jamaacadani waxay ammaantan ku heshay waxa ay taariikhda baalka dahab ugaga qormeen waxa ay noloshoodu dhan kastoo loo daraaseeyaba cadiimka u noqotay nolol weyn noqotay waxayn mujtamac goob dagaal rag ku ah cadamaad xarbiya leh oo cadamaad siyaasiya leh oo cadamaad idaariya leh cadamaad nafsiya leh cadamaad ruuxiya yacni dad dhankii laga eegaba rag ahaabay ahaayeen waxaynu leenahay dadka kan waxa gaarka ka dhigay waxay ahaayeen kitaab alle iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ama waxyigii soo degay waa dadkii sida fiican loogu dabaqay ama iyagu dabaqay waxay miisadan gaarkaa ah ku heleen waxa weeyaan baynu leenahay mabda'a kanay sida gaarkaa ah ugu dhaqmeen laakiin waxaan kaloo leenay waxay ahaayeen dad bini aadamah bulsho ka mida bini aadamka nooc ka gadisan noocyada bini aadamka may ahayn waxay ahayn bini aadam weliba ku soo dhex koray bii-o aada u liidata bii-o jahliga iyo caqiida xumada iyo dilka iyo dhaca iyo boobka iyo dulmiga meel xun ka gaadhay waxaa laga yaabaa inaynu inagu calaacalanoo leenahay gaalo dhexdeed sidee wax loogu rabaynaya kuwan iyagaa gaalo ahaayoo lasoo qabqabtay iyagaa gaalo ahaa oo lasoo qabqabtay oo dabeetana gaale lagu dhex rabeeyey maki dhul gaaleed bay ahayd oo dabeetana hijirooday oo dabeetana madiine degay oo dabeetana mujtamac islaamiya noqday waxay ahaayeen dad baynu leenahay qabla arisaala aan tirsiis dunida ka ahayn sinaba aan tirsiis uga ahayn haddii dadkii noocaa ahaa ee baktiga cuni jiray ee sanamka caabudi jiray ee dhacayo xoogu u ahaa qaanuunka qaanuunku ahaa u ninkii xoogga badan leh inuu wax dhacsado kii miskiinana aanu waxba yeelanaynin ee agoon iyo dumar iyo caruuri waxba dhexli jirin ee nidaamkaasi u noolaa haddii islaamnimadu intay ka soo saartay ay noocan ka dhigtay miyaanay suurtagal ahayn ama gaalo dhex jooga ama waddan muslim jooga ee dad muslima oo rasiid islaamiya haysta oo tajribe islaamiyo ka horeysay haysta oo ab yacni can kaabirin u ah dad muslimiina inay tii soo celiyaan miyaanay suurtagal ahayn maxaa baciidka ka dhigay in la yidhaahdo ma soo noqon karto ma cawaamil baa jirta sheegaysa inaan mar dambe aanay soo noqon karin mar hadday iyagaba inta meeshaa laga soo saaray ay caynkaa yihin iyagoo bulsho gaaleed dhex joogay waxa laga yaabaa inaad tidhahdaan dadkan iminka joogaa dad muran badan oo inkaar badan oo caynkano ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku sheegaya kuwaa qaar ka muran badan inaanay joogin fa inamaa yasarnaahu bilisanika litubashira bihi lmuttaqiin wa tundira bihi qawman ludda maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qawmun khasimuun ilaahay baa ku tilmaamaya qowman ludda inay ahaayeen ama qowmun khasimuun dad muranka iyo hal adayga meel ka gaadhay inay ahaayeen waxaan leenahay bulshadii haddaan noocan ahayd ee taariikhdan aadka u madow lahayd maxaa ka dhigay inay aafaaqdan ama heerkan sare inay gaadho waa maxay canaasirta dadka kan elementiska marka laysku walaaqo mucjisada tani ay soo baxaysaa runtii waa mucjiso laakiin ma canaasir baa jirta haddaad laabka la gasho oad isku walaaqdo waxa kani uu ka soo baxayaan waxaan leenahay haa laakiin ma la helayaa su-aashu weeyaan ma la helayaa wixii haddaba inaynu si aynu u qabanno oo jiilkan u soo saarno ma la heli karaa qadaayaadka kan waxaan leenahay iyagu waxay ahaayeen afdal namuudaj waxaa jira ninka macallinkii markuu wax sharxayo ardayga tusaalaha u fiican baa la siiyaa si uu hadhow ugu dayan karo maalan caalimka beerta dhigaya marka inin yar la beerayo hawada ugu fiican iyo meesha ugu fiican iyo ciid fiican iyo fertilizers wanaagsan iyo waxa kan si maximumka loo gaadhsiiya ininta tani inay u baxdo si ay u dhici karto markaa ardaygu hadhow bal inuu isna tijaabin karo oo waxaan samayn karo iyagu waxay ahaayeen bayn leenahay namuudajka mithaaliga ah laakiin maxay ahaayeen canaasirtii soo saartay canaasirta soo saartay waxaan odhan karnaa waa wax kooban oo yaro la garanayo midi waxa weeyaan waa waxyigii xagga alle ka yimid alkitaabu wasunna midina waxa weeyaan waxyiga kan markii lagu dabaqayay wasaa'ishii loo adeegsaday iyo qaabkii loogu kala horraysiiyey midina waxa weeyaan ciddii tarbiyaynaysa ee murabbiga ahayd ee gacanta ku haysay saddexdaa shay haddii si fiican loo fahmo oo si fiican loo garto waxaa la soo celin karaa namuudajkaasi wax hiigsada oo laga yaaba inaan le odhan karno namuudajkaasi khayrulbashariya buu hayo qimadu gaadhsiisnaa male lama gaadhi karo laakiin waxaa jirta xad la gaadhi karo oo ilaahay ugu talagalay waayo diinta tani waa khaalid ilaahay baa ugu talagalay ilaa qiyaamu saaca inay joogto maadaama loogu talagalay waa inay mar kasta joogi kartaa nebi cusub looma baahna saddexdan shay baa u baahna daba inaan waxoogaa ka nidhnidhaahno ka koowaad ee kitaabka iyo sunna ay waa maxfuudo way yaalli innaa naxnu nazalna dikr wa innaa lahu la xaafiduun baa ilaahay yidhi ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala anaa soo dejiyey diinta tan iyo qur'aankan waxyigan anaana ilaalinaya diimihii hore maala ahlu kitaabkii hore ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa bima stuxfiduu min kitaab illahi wa kanuu calayhi shuhadaa ahlu kitaabka iyagaa loo xil saaray inay xifdiyaan oo ilaaliyaan kitaabkan laakiin qur'aankan iyo sunnadan ilaahay baa ballan qaaday inuu ilaalin doono walidalik baa shaykh lmawduudiy ashaykh eh, nadawi cafwan abulxasan nadawi baa wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu damaano qaaday buu leeyahy kitaabkan inuu dhowro shareeco iyo axkaam ahaan luqa ahaan iyo adab ahaan faham iyo tafsiir ahaan bal ee in la reebay shucuub dhan oo luqadiisa ku hadasha si aanay luqadani marnaba u lumin waxaa laga yaabaa dadka badhinayay mas'alada tan aanay wax weyn ula muuqan laakiin waa min akbari nicam dadka muslimiinta ay hayaan oo ah inaan marjacu marnaba ka qaldamin meesha lagu noqonaya waa laga yaabaa fahamka dadku inuu qaldamo waa laga yaabaa bidacaad iyo waxyaaba inay soo ururaan marka jahligu bato laakiin asalku inaanu marnaba lumine uu joogo ilaahay baa uu ilaaliyey walidalik baa gary link ninka canadianka la ydhahyo maalan catholic expertka markii hore ahaan jiray malaa catholigii ba iskaga taga dee gary link baa wuxuu leeyahay isagoo isdhinac dhigaya maalan christianityga ama diimahan ay ahlu kitaabku haystaan iyo islaamka ayaa wuxuu leeyahay saddex shay baa jira oo islaamku uu helay waanay diimaa kale helin buu leeyahy saddexdaa shay waxay fudaydiyeen buu leeyahy inuu islaamkuna wax nooloo jira noqon karo diimaha kalena wax dhintay oo muran inuu ka taagay ay noqon karaan buu leeyahy saddexda shay ee uu tilmaamayo wuxuu leeyahay ka koowaad qur-aankan waxa la qoray buu leeyahay isagoo nebigii uu ku soo degay uu joogo isagoo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu joogo ayaa la qoray waxa taa raacda buu leeyahay qur-aanka kan maadaama isagoo jooga la qoray mar qura layskuma khilaafin buu yidhi taasi waa aayad ka mid iyo ah, ma aha iyo kaasi waa jis qur-aanka ku jira iyo ma aha weligeed layskuma qaban buu leeyahy adyaanta kale buu yidhi may dhicin tani ciise markuu joogayna waxba lama qorin wakhtiyo dambana may suurtoobin in la qoro boqolaal sano kadib baa qaarkood la qoray anaajiisha ama bibaleskan afartaa kuwa ugu horeeya ay sheegtaan toddobaatan sano kadib weliba kuwa waxa la filaya inay wada lumeen anyhow waxa maanta yaalla ma aha wax bibalka dhammaantii isku dar versionskiisa dhan isku dar ma aha bay leeyihiin wax waktigii uu nebigaasi joogay la qoray taasi waxay keentay buu leeyahay annagu inaanan kaba bixin masalada odhanaysa tani waa aayad kitaabka ka mid iyo maaha aayad kitaab ka mid a ah. waa qayb diinta ka mida brotestant eh, iyo catholic maxaa u dhexeeya toddoba suuradood ama toddoba jis bay diidan yihiin brotestanku way leeyihiin toddobadaasi kuma jiro bibleka catoligu waa saddex iyo toddobaatan bibleka brotestantkuna waa lix iyo lixdan toddoba ka mida eh bay leeyihin iyagu kamaba mid aha kitaabka lixdii lixdankiiba haddana laysku haystaa laleeyahay aayaddaasi waa ka mid kama mid aha tanaa ku jirta qoloba mid taagan tahay wuxuu leeyahy kaasi waa shay diimaha dunida yaalla aanay helin buu leeya oo ah in shayga marjaciisii rasmiga aha bal tafsiirkiisa iyo sharxiisu ha dambeeya inaanu marnaba lumin ee waktigii ciddii uu ku soo degtay ay wax ay noolayd in la qoray qur-aanku wuu helay buu leeyahy wuxuu kaloo yidhi waxa uu helay luqadii uu ku soo degayna waa xayi buu yidhi way nooshe afkii uu ku soo degay qur-aanku waa af nool buu leeyay oo ilaa haddaa dunida dad ka midi sidii ugu hadlayaan buu leeyay af carab uu ku soo degay mushkilada haysata adyaanta kale waxaa ka mida buu leeyay waxaa lala yahay afkii nebigaasiba uu ku hadlayay ama kutubtaasi kusoo degtaan laba haysanin oo waxaa la yidhahdaa cahdigaasi saddexda luqa ay sheegaan hadday aluga alcibriya alqadiima juwash languageka tii hore maaha tan cusub ee marka la isticmaalo ama luga alaramiya ama luqadii greegee hore oo ah bay yidhaahdaan waxyaabihii kutubtii ugu horraysay noocan ku saabsanaa wuxuu ku qorto dunida qof ku hadlaa ma noola bay yidhaahdeen wax akhriyi karana wuxuunbaa jooga bay yidhaahdaan xafna ama in gacan lagu tirin karo oo culamadana yidhaahdaan aaaartiiyo waxbay oo meelaha jaamacadaha iyo waxaa jooga taasi waxay abuurtay buu leeyahay maadaama diinta tan luqadeediiba la nooleeyey oo dad ay ku hadlayaan oo ay soo taagan tahay waxaan meesha ku qorana wuxuu noqday buu leeyay wax la fahmi karoo waadixa laakiin diimaha kale wuxuunbay noqotay buu leeyay waa tarjama midba mid buu kasii tarjamay midba mid buu kasii tarjamay tarjamadana waxaa la yaqaanaa inay tahay waxyaabaha ugu badan ee taxriifka badiya inuu macnuhu isbedelo senteniskan sidaad adigu u fasirtay u tarjumtay hadhow marka mid kale kasii tarjumo ee luqa afraad oo kale lagu sii tarjumo macnuhuba uu isbedelayaaba kii asalkaaba uu ka fogaanaya waxaa la yaqaanaa luqaadku inaanay erayada wada wadaagin waxaa la yaqaanaa luqaadku erayada inaanay u wada isticmaalin isku si qura matalan waxaa laga yaabaa luqadii cibriga ee qadiimka ahaa ibni waxaa loogu isticmaali jiray wiilka la dhalo iyo luqaadka casriga ah sida loo isticmaalaa inay kala noocahay saa daraaddeed baa tarjimadii markay tiro badatay buu leeya waxaa tiro batay taxriifkii iyo ta'wiilkii iyo sharxii iyo sidii waxa kan loo fahmay iyo wixii la dhex gelinayay way tiro bateen buu leeya oo diimaha kale dhibtaasi way haysataa buu leeyahy marka laysku wada daro waxa diin dunida taale kale laakiin buu leeyahay islaamku kaana uu ka nabad galayo weli dad baa af carabiga sidiisii ugu sii hadla laakiin gaala iminkay ku dadaalaysaa in kuwaana laga masaxo oo caame iyo waxaan la garanayn lagu hadlo ama la yidhaha luqa alcaamiya iyo waxa la qora iyo wax la nooca waa falsafa un diintan isay u dhibato waxa taa raacda buu yidhi islaamka buu leeyahay kitaabkiisaasi marna kama bixin buu leeyahay gacanta shacabka oo dhan iyo quluubtooda min cahdigii saxaabada laga bilaabo ilaa maanta qur-aanku qulubta dadku ku jira waa la xifdisan yahi marnaba lama waayin milyan qof oo korka ka haya iyadoon kitaabba la gaadhin dad korka ka haya marnaba lama waayin inuu kitaab qarsoomo daaye musxafna sidii u yaallaa un laakiin wuxuu leeyahay annaga waxa dhacday buu leeyay matalan christianity oo kale kun sannadood buu maxbuus ahaa bibleka brotestanku muxuu sameeyey waxaa maqashaan catholic iyo protestant matalan luther king iyo calvin labada nin ee protestantka soo sameeyey maxay sameeyeen waxay sameeyeene ugu weyni waa dhowr shay kow waxay yidhaahdeen kitaabkan wadaadka quri kiniisadda ku haystaa laga saaro dadka ha loo ogolaado inuu akhriyo niiqiya wakhtigii la gaadhay go-aankii ahaa saddex boqol iyo waxoogaagii ahaa inuu ciise ina ilaah yahayo eh, alqanimi halaata iyo waxaasi xukumkii ahaa trinityga markay qaateen go-aankaa markii la qaatay ayaa waxaa kaloo xukumka la socday in dadka kitaabka laga qaado ilaan waxaan caqiida aan jirin baa dadka laga dhaadhicinayaae deeta waxaa lagu qasbay kitaabka inta la ururiyo waxay dadku haystaana kitaaboo dhan in la gubo wadaadka boobkaoo quri inuu hayo isagu inuu leeyahay kalimatu samaa isaga afka alla ku hadla bay leeyihin wixii wadaadkaasi diinta ka sheega unbaa diina laakiin dadka kale ma oga diinta waxuu ka sheegayo brotestanku fikradda koowaad u keenay waxay ahayd kitaabka in wadaadka laga qaado dadka wuu sinaado iyo in ciddii doontaaba ay sharxi karto markaas qofba wuxuu ka fahmo ninkan keligii kitaabka haysta inaanu dhicin idan wuxuu leeyahay muddou soo maray kitaabka iyagu qolo qudha ay haysatay dee haddii nin qudha loo dhiibana wuxuu doonana uu ka bedeli karaa wuxuu doonana uu ku dari karaa laakiin inaga dee dunidu isma raaci karto waxaa qur-aan dadku laabta ku wada haysto meel heshiis inta lagu gaari karo xataa la yidhaahdo badhna waa la tuurayaa badhna waa caynka waa sababtay culamadu yidhahdaan tawaatur ku soo arooro kama suurtagal ahayn marnaba la doorin karo ama wax laga bedeli karo waxay yidhahdaan diimaha kale way faafeen waxaa laga yaabaa diimaha qaarkood inaan islaamku dad aan gelin inay galeen oo ka tira batay caynka laakiin buu leeyay waxay isku waafaqsan yihin ma jirto waayo asalkii baa lalaayay islaamka laakiin ilaahay baa wuxuu ballan qaaday inuu ururiyo oo inaanu marnaba lumin walidaalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku imaamu bayhaqi warinaya alxaafid alcalaa'i iyo imaamu axmed iyo ibnulwasiirna ay tasxiixinayaan waa ku tilmaamayay yaxmal hada alcilm min kuli khalfin cuduula yanfuna canhu taxriif alghaaliin waintixaal almubtiliin wa ta'wiil aljaahiliin ama se uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiid kale isna culammadu wax ka ururiyaan laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah ama xadiidkii oo abu daawuud warinaya xaakim iyo dahabina ay tasxiixinayeen in allaha yabcat calaa ra'si kula miat caam man yujadid yacni xadiidkii sheegayay boqolkii sannadoodba inuu alle subxaana wa tacaala dadkan usoo saarayo cid diintooda u cusboonaysiiso fahamkii u cusboonaysiiso aanu marnaba lumi karin ama inuu kitaabkan iyo sunnahani oolayaan oo kuwa waxqalda iyo kuwa been abuuradka iyo waxaasoo dhan laga soocayo idan waxaa jirta mas'ale baynu leenaha odhanaysaa sidii waxyigu nebi maxamed ugu soo degay calayhi salaatu wasalaam buu u yaallaa waxba kama lumin waail adyaanta kale oo dhan ama taxriif galay ama tabdiil galay ama badhlumeen ama afku ku qoraama aan cid ku hadashaa jirin ama waxaasoo dham ay soo mareen taasi waxaan leenahay waa shay koowaad nimco koowaad oo ilaahay lagu mahadiyo oo sheegaysa inuu yaallo kitaabkii qur-aana yaallo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu yaallo oo isna ilaahay uu dhowray uu u saaray dad ka dhowra dadka kale been abuuradka iyo waxay sheegayaan oo dhan kaasi waa qodobka koowaad maadaama kaasi uu ilaashan yahay oo uu yahay kii manhajkii soo saaray jiilkii hore waxaynu leenahay mar kalena waa la soo saari karaa waxaynu u baahanay kan inaynu si dhaba ah ugu noqonno oo aynu wax kastaoo islaam aynu rabno inaynu kaga dhaqanno inaynan dhaqanka dadka eegin ee islaamku wuxuu kaga gedisan yahay mabaadi'da kale waxaynu leenahay waxa yaalla usuushiisii oo qof kastoo xaq doonaya dadko dhamme hadday khilaafaan intaad ku noqoto aad waxa xaqa ah soo heli karto sidaas daraaddeed waxa koowaad aynu u baahnay waxa weeyaan inaynu usuushan u noqonno oo mawlidaanu dhigan jirnay reeraha iyagaasaan yeeli jiray iyo waa ka waxay doonaan reeraha yeeli jireen wuxun baa tidhahdeen ma ku yaallaa labada tan haa waa khalaas waa la qaadanayaa kuma yaallo waa wixii dambe dadku keenkeeneen una alaskaga taga weeyaan waayo ilaahay baa kuu ballan qaaday inaanu lumin sababtu waxay tahay sabab kale aynu sheegi karnaa diimihii hore marka nebi alla soo diree diinta dadku ay taxriifiyaane ay qaldaan ilaahay nebi kalu ka soo dabadiri jiro saxa waxay dadku qaldeen oo dadka tawxiidka dib ugu soo celiya laakiin kan ilaahay wuxuu yidhi nebi dambe soo diri maayo calayhi salaatu wasalaam isagaan ku joojiyey moxamed baa u dambaynaya nebi ilaa qiyaamu saaca isagunbaa diintiisu joogaysa mar haddaan nebi dambe oo wax saxaya imanaynin waa in la ilaaliyaa dee nebiga kani wixii uu la yimi si aanu u lumin dabeetana ilaahay baa wuxuu yidhi anaa ballan qaaday markaa inaanu asalku lumin laakiin nebi dambe lasoo diraya ma jiro idan nebi sugi mayne maxaynu sugaynaa waxaynu sugaynaa inaynu asalkaas aynu xejinno marka mar haddaanad nebi helaynin ku saxayo dambe waa inaan asalku lumin waa inaad war dad kale dhegaysa waa bidco xasan iyo waa bidco kan iyo waxaasoo dhan intaad dhaafto waa inaanad asalku marnaba kaa lumin aad xejisaa alkitaabu wasunna waxay sheegayeen waanu yaallaa shayga labaad ee aan tilmaamaya wuxuu yahay saxaabada waxaa soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam acdamu shakhsiya ama sayid waladu aadam aadamba wuxuu dhalay kii sayidka u ahaa ayaa alla subxaana wa tacaala uu soo diray oo moxameda calayhi salaatu wasalaam oo noqday ciddii rabbaynayey ee barbaarinayay jiilkan cusub nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuu geeriyooday ilaahay baana oofsaday muddaana alla talagalay inuu noolaado laakiin waxaan ognahay diinta tani inaanay inay dhimataa geeridiisa ku xidhnayn ee ilaahay ugu talagalay ilaa qiyaami saaca inay joogto waxa alle markaasi inoo dhowray wixii dhaqan iyo talo iyo aqoon iyo cilmi iyo waxyiba uu ka tegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis leh oo siiradiisii iyo dhaqankiisii leh ma jiro taariikhda bini aadamka qof noloshiisii wax looga qoray sida nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wax looga qoray yacnii wax kale daay musqusha sidii u geli jiray ama musqul u fadhiisan jiray ama haweenkiisa ugu galmoon jiray ama raashin u cuni jiray bal e eh, waxaa laga yaabaa in la heli karo xataa meeluhu ku kaajay yacnii qof taariikhdiisa wax qarsooni aanay ku jirin wax kasta uu qabtay habeen iyo maalin iyo waaberya iyo wakhti kastaba dagaal galay madax noqday madaxweyne noqday la eryaday isagoo hijrooday nooc kastoo nolosha ka midana soo maray ibtilaa'aadka nolosha oo dhan ka qayb galay meel lagaga xoog batay joogay meel lagu garaacayay joogay meel uu ku xoog batay joogay dagaal galay la jebiyey wax jebiyey madax noqday yuhuud la dhaqmay kristan la dhaqmay mushrik la dhaqmay mu'min la dhaqmay intaba maamulay waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa noloshiisu waa nolol aada u khasb ah, aada u buuxda qofka raba inuu daraaseeyo ama wax ka ogaado ama wax ka barto ama wax kaga daydo hadduu caami geela raaca yahay oan waxba garanayn iyo hadduu khabiirka dunida ugu khabiirsan yahay uu arday ka noqon karo nolol qof waliba arday ka noqon karo oo nooc walba u taalla politically economically socially diin wax kasta oo bini aadam uu baxfin karo laga heli karo oo qoraal oo aan lumin baa iyana taalla nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisii oo dhan oo qor-aal ah oo aan waxba ka lumin ayaa iyana taalla idan geeridu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam shardi uma ahayn in markuu nebigu geeriyoodo diintan la waayayo bale waxaynu leenahay waxaa jiraba dee mujtamacyo isaga ka dambeeyey maalan mujtamaci taabiciin aw jiili taabiciin jiilkii saxaabadu ay tarbiyaysee taabiciinta ahaa waxaa la yaqaanaa taariikhda waxay ku leeyihiin iyagoon haddana nebiga arag calayhi salaatu wasalaam iyo noocay ahaayeen maadaama jiilu taabiciinba cidi soo saartay waxa suurtagala ah in mar kale la soo saari karo waxaynu leenahay marka usuushaynu ku dayan lahayn way taallaa ee qur-aana ee xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee siiradii iyo dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhami way yaalin iyagoo aan waxba ka qaldamin waxaynu u baahannay marka asalkaasi ah inaynu boodhka ka hufno oo wax allaaliya wixii kale ee dadku ay ku dareen inaynu ka saarro oo asalkoo saxa u noqonno waa mid waxaynu kaloo u baahannay dadkan wax tarbiyaynaya inay isku dayaan inay matalaan ama inay tamaulaan ama inay la yimaadaan sifaadkuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waynu aynu leenahay waa sifaadka looga baahan yahay murabbiga saxa ah qofka la rabo inuu jiil tarbiyeeyo inuu dad soo saaro sifaad baa jira muhima in la helo ah marka ugu horraysa waynu garayna waxaan tarbiyada la yidhahdo in mabda' meel yaalla in dad lagu kobciyaa wax fudud maaha dadku waxay iska moodayaan mar haddii manaahijta la sameeyey in kana la samayn karo wax fudud maaha saxwada islaamiga ee maanta joogtaana dhan dadaal badan bay ka muujisay yacni waxay culammadu in badan sheegaan waxay dhahdaan altasfiya watarbiya haddii la helo in lasoo soo celin karo laakiin waxaan odhan karnaa xagga tasfiyada ama in la saaf yeelo dadaal badan bay ka muujisay oo ah in islaamka la badhax tiro waxa kale laga saaro islaam qura lasoo reebo dadaal badan baa loo muujiyey laakiin ka kale weli raggiisii ma helin siday aniga igu muuqato weli waxaynu u baahannahay tarbiyada waxaa loo yaqaanaa waxaynu odhan karnaa waa mawhiba ilaahay bixiyo subxaana wa tacaala waxaynu kaloo odhan karnaa waa cilmi nadariyaat loo la daraaseeyo waxaynu kaloo odhan karnaa waa fan la tadbiiqiyo experimentialo oo u baahan in la tadbiiqin karo intaba wuu yihi yacni waa mawhiba oo dadka ilaahay ma simin caqliga iyo jidhka iyo inficaalaadka iyo dareemadiisa iyo kuma kuma sinna idan dadku way u kala awood badan yihin inuu qofkani sida qaabka alla u dhisay murabbinimada inuu kaga fiicnaan karaa mid kale oo waa mawhiba waxaynu kaloo leenahay waa cilmi iyo khibrad insaanku uu barto ama kutubha laga barto ama tajaaribta bini aadamka uu kala dhexlayaba can ariiqi tajriba ha lagu bartee waxaynu kaloo leenahay waa fanni u baahan in la dabaqo oo u baahan adawaadkiisa iyo wasaa-ishiisa iyo qaabkiisii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaba wuu lahaa ilaahay baana siiyey subxaana wa tacaala intaba ama waxaynu odhan karnaa cilman laduniyan buu ahaayo alla uu ugu deeqay shakhsiyad aada u weyn buu ahaa caqal iyo mentaalati ahaan qof ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dareen ahaan iyo waxyigoo isaga ku soo degayo o hagayo steb kasta waxa uu samaynayo iyo stefkuu qaldamo ama uu la seego lalahaa waad la seegtay kanbaa ka saxsan adigu si aad u baahantahay kaad la seegto inaad muraajaca gashid oo dib isu xisaabisid oo laga yaabo muraajacadana xataa inaad la seegi karto isagaase ilaahay baa subxaana wa tacaala tallaabooyinkiisa hagayay laakiin waxaan leenahay sifaat baa iska jira inooga baahan inaanu daraasayno sifaatkaasi matalan qaar ka midoo kooban baan tilmaamaya waayo maadaama wuxuu fani iyo cilmi uu yahay waxaan jeclun inaan idin dareensiiyo inaa u noqotaan maraajicdiisa asalba muxaadaraadku waa iska wakti kooban baa laba qof ishor hor fadhidaa ama qof iyo dadweyne is hor cilmi badan layskuma siiyo laakiin waa laysbaraarujiyaa qofku inuu waxani ama ka maqnaayeen ama u baahan yahay inuu daraaseeyo ayuun baa laysku baraarujiya qofku isagaa markaa kamisha maalan waxaan jeclahay markaa murabbiga sifaadkiisa qaar ka mida un inaan idinku baraarujiyo sifada koowaad aynu u baahanay waxaynu leenahay waxa weeyaan alculuw korayn cidda wax tarbiyaynaysa cidda ay tarbiyaynayso waa inay ka koraysaa maxaan uga jeedaa korayntu waxay dhici karta inay tahay korayn ruuxiya mid caqliya mid akhlaaqiya mid naf ahaana mid jidh ahaana mid waliba way dhici kartaa laakiin labada qof hadday kala koreeyaan waxaa fudud muhimada ah talaqiga inay wax kala qaadan karaan inay wax kala qaadan karaan ayaa fudud xataa haddaad dareemayso qofku xoog ahaan inuu kaa badan yahay waxa ku dayashada la yidhaahda gebigeed waxaa keena inaad ciddan aad ku dayanayso aad waxbidayso ciddaad waxbidaysaana waa cid kaa sarrayso maalan inanka yare maanta dhaforada xirxirta suuqa macnaheedu waxa weeyaan kuwan uu tv-ga ka arkay dhaforada xirxirta ee heesa ama caynkan buu u haystaa ayaa lagu yidhi waa nujuum waa stars waa xidigo dee xidig adna ad noqontid unbu isleeyahy waxanu dhaforada u xirxirtay thats wy yani nafsiyan buu dareensan yahay inay qoladani meel sare joogto markaa wuxuunbu isleeyahy uun halka sare aadna aad gaadhi dadku markaa waxay wax u kala qaadan ogyihiin waa inaad ka hooseeya ama kan wax la kulmaya waa inuu dareemaa ciddan kale inay ka sarrayso walidaalika ba nimanka gaale falsafadan markay fahmeen ayay dad khasiisiinay waxay kaaga dhigeen baa la yidhi waa nujuum stars baa la ydhahaa waa staarkuba staaradu de waa xidigo xidigtuna de waa taa samada ku laalan aad arkayso lama odhan waa dhir iyo waa geede iyo waa waxa lagu yidhi waa stars waa xataa mustalaxa u ka dambeeya terminologyga la isticmaalayo u ka dambeeya in lagu gumaysto marka qof aan waxba ahayn star lagaaga dhigo dee dadku starkaasay wada raadinayaan say star u noqon kari lahaayeen idan waxaa jirta waxa la yidhaahdo matalan xadiidu abirukana intii aan in wax lagu sharatamo la mamnuucin baa nin baa jiray ku caanbaxay legdinta iyo xoog iyo feedhaha isbiday dabeetana isagoo adhi watuu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam iyo saxaaba la socotay waa lala hadla wuxuu yidhi ila yaa ila legdamaya nabigaa baxay calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhigtay neef iyo neef waa intii aanay soo degin nusuusta mamnuucaysa masalada tani inaad neef iyo neef cid kula dhigataa ma banaana dabeetana markii la legdamay baa la ysgalay ninku wuxuu isbidayaa dee cidi baabkan kaga sarraynin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam dhulkuu dhigay way u ahaan weyday wuxuu yidhi halaygu celiyo neef kalaan dhiganayaay waa loogu celiyey kii labaad buu dhigtay dabeetana markii laysgalay baa dhulka la dhigay way u ahaan weyday wuxuu yidhi mar saddexaad halaygu celiyo neef saddexaad buu dhigtay waa loogu celiyey dabeetana waa laysgalay kii saddexaadna markii laysgalay dhulkaa la dhigay ninkii intuu calaacalay buu iska tego wuxuu ka fakerayaa markaa islaantii wuxuu kula hadli doonaa bal maxaan idhahdaa buu yidhi saddexda neef midna waxaa cuntaan odhan doonaa midna wuu baxsaday ka saddexaad maxaan ku sheegaa buu yidhi yani wuxuu ka fekerayaa islaantii saddex baa ilaa neef baa laga helay wuxuu ugu sheekay doono mid baxsay baan odhan midna neef bahal baa cunay markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa isugu kaa dari mayno inaanu kulageednayo xoolahe xoolahaaga iska qaada baa layidhi ninkii wuu islaamay bay leeyihin culamadu yacni wuxuu dareemay maxay xataa jir ahaan kan la legday laga xoog badiyey buu dacfi dareemay in laga koreeyo waxaan uga jeedaa mas'alada tan mana waxay u baahan tahay inaan sharax waxoogaaya ka bixiyo maalan ilmuhu markuu yarye ilmuhu markuu yarye cidda ugu horraysa uu guriga ku arkee waaweyne had iyo goor waa aabihii iyo hooyadii ilmuhu markaa aabbihii hooyadii wuxuu arkaa waxa ugu weyn ee lagu dayda inay yihiin ilmaha yaree carruurtahay wuxuu imitation ku sameeya wuxuu imitate galaya wuxuu iska yeelyeelaa aabihii siduu eegya ama wuxuu sameeyo hadday inan tahay waxaa laga yaabaa dirac hooyadeed inay gashato waxaan inay samayso wixii hooyadeed ilmaha waxa laga yaba adigoo konton shaadh u iibiyey shaadhkaagoo meel yaala marka oo arkaba inuu iska gasho isagoo ku hoshaar hoshaarla inaad aragto yacni adaa wax weyn u ah markaa wuxuu doonaya inuu ku imitate gareeyo isu ka ekaysiiyo waxaad tidhaahdaba horu u qaadanaya inta badan laakiin marka uu koro ee sina almuraahaqa uu gaadho dhowr iyo toban jirka markuu gaadho ayaa aabbayaal badan ama hooyooyin badan ay ku fashilaan ay wax tarbiyeeyaan waayo ilmuhu marka kan wuxuu isbiday inuu nin noqday ama inay gabadh noqotay suuraddii maskaxdiisa ku jirtay ee aabbaha iyo hooyadu lahaayeenna way soo yaraatay awal waxaa aad u weyn baad ula muuqatay laakiin iminka isagaa wax isu ah isagaa wax isbiday adna aragtidaadii wuu kaa qabay way soo yaraatay markaas baa waxaa bilaabma muranka markuu dhowr iyo toban jir noqdo wuxuu bilaabaa inuu odayga ama islaam wax kastoo ay yidhahdaanba ee sidu sidaa maaha ama caynkan ama maxaad la buuqaysaa waanu soo celi waxa adkaataba inuu wax aqbalo haddii aanay aabbaha iyo hooyadu iyaguna ku talagelin inay sii koraan oo ilmaha kan aanay u qiyaasi doonin siniga kan inuu gaadhayo siday ula dhaqmi lahaayeen haddaanay sii baranin waa goobaha ugu badan ee waalidku uu ku fashilo tarbiyada caruurta waa marka ugu badan haddiya goor innagu waxaynu saaraa waa markaynu dhahno suuqiibu ba inta guriga kuu joogo iska ladayay gurigo qura maahae adaa yaraaday adna yacni waxaa soo korodhay falsafa kaloo ah sidii uu kaaga qaadanayay baa isbedeshay walidaalika haddii la rabo markaa in bulsho la tarbiyeeyo jamaaco in la tarbiyeeyo masaajid in la tarbiyeeyo in dad la tarbiyeeyo ummadda waxay u baahan tahay markaa qiyaada iyo zacaama iyo hoggaan iyo dad ay u aragto inay waaweyn yihin oo ay wax kaga dayato ummaddu hadday weydo markaa dad u ah dadkay wax kaga dayanaysay way ka luntaa tarbiyadu marka yacni bulshadu way baaba'daa marka mithaal kale aan idin siiyo masaladaynu shalay tilmaamaynay oo kale ninku markuu soomaaliya joogay ee uu reerka quudinayay ee isagu ilaahay uu qur-aanku leeyahay rijaalu qawaamuna cala nisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu qawaamada waxyaabaaynu ku lahayn waxaa lagu tilmaamay inay tahay tafdiilka basharinimadeenna ee ilaahay uu jinsigan siiyey iyo in aynu reerka biilin jirnay markii sooshiyaal la qaatay ee aada waxba biilin kari weyday adigee islaantii subax walba iska soo hortoosteen ee daaqad qudha lacag ka wada qaadateen islaanta xiskeedii waxaa ku yaraaday odaygu qiimuhu lahaa odaygiiba soo yaraaday dabeetana wuxuu noqon kari waayey xadkii wax laga aqbalayay adaa yaraaday markaasoo waxaa kaa lumay mumayazaadkii ahaa awal inaad aclaa ahayd oo dee shaqo ku maqan oo soo xoojiyo oo lacag keeno waa kano marka taladaadana in la dhegaysto wax lagaala kulmaa way fududay laakiin markaa la dareemo nooc min sinaan inay meeshaysa soo gaadhay oo adigii aada soo gaabatay waxay noqonaysaa in sida wax lagaaga aqbala aanay fududaanin tusaale kale aan bixiyo maalan iskuulladii waagii soomaaliya hore macalimiintu ardada si fiican bay u tarbiyeyn jirtay wixii ay garanayaan ardayguna macalinka wuu ka dambayn jiray waayo inta ugu badan le wuxuu ahaan jiray macalinku nin weyn oo da iyo caqli iyo cilmibaa ardayga kan dhaama macallimiintii hore may ahayn wax jaamacad ka soo baxayba inaanay ku jirin baa laga yaabaa laakiin waxay lahaayeen sifaat iyo dadnimo iyo inay ka waaweynaayeen in ay wax u dhigayaan iyo qofnimada markaa ardaygu qof weyn buu u haystay markii ay bilaabmeen b b d iyo national serviceki iyo waxyaabihii kale waxaa iskuolkii isugu yimi laba qof oo aan da'da wax badanba kala weyneyn aqoonta wax badan ba isdhaamin fawda iska bilaabantay dugsigii waayo ardaygiiba waxaa agtiisa ka lumay weynidu macallinku lahaay oo dhan baa luntay marka xataa hadduu cilmi dheeriyo kan yari cilmi badan garanayo wax badan inaanu ka dhegaysan bay u badan tahay waayo waxaanu u arkaynin macallinkii weynaa ee wax laga dhegaysan jiray inuu yahay waxaa lumay markaa weynidii uu dareemayo qofka kari inuu qofkan uu ka weynaa baa luntay walidalik baa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya reer banu israa'iil waa kuwii nebiga intay u yimaadeen ku yidhi waxaan rabnay inaanu jihaatanno wax iska dhicinno waa kane madaxa naloo sameeyo dabeetana qur-aan baa soo degay ilaahay leeya in allaha qad bacata lakum taaluuta malika qaluu anaa yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu bay idhahdeen qiyaadi iyo zacaamohu mog suu madax noogu noqon karaa bay idhahdeen annagoo annagu ka mudan inaanu uh, madax noqonno waayo qiimaynta iyagu ku kala sarreeyeen baa maxay ahayd waxay idhahdeen walam yu'ta sicatan min almaal lama siin bay yidhaahdeen maxay xoolo ma leh yacni bulshadatan baa miqyaaskeedu wuxuu ahaa sida loo kolo xoolo badan yahay in dadku uu kala dambeeyo ninka xoolaha badan leh in dadku u wada hogaansanaan oo laga dambeeyo marka iyagu waxay moodayeen de haddii madaxay imanaysa atleast inuu noqdo ninka madaxda ahay ninka meesha ugu taajirsan ama ugu xoolaha badan leh ilaahay markaa miqyaas kaluu siiyo ah inay sifatulculuwigu ku jirto oo aan kan ahayn ilaahay baa wuxuu ku yidhi in allah qaala in allaha astafaa in allaha اstafaahu calaykum wazaadahu bastatan fi اlcilmi wاljism wallahu yu'tii mulkahu man yashaa waar ugu horrayn baa la yidhi ilaahay baa doortay idan doorasho ilaahay meesha hadday timi waa inaad dareentaa dee adigu waxaad wax ku dooranaysaa cid ka sarraysoo dooratay inay jirto waa mar labaadee baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala taasi waa shayga koowaadee ilaahay sheegay ilaahay baa doortay mar hadduu alla doortay waa inaad hoggaansanaataa weeyaan kii labaadee alla sheegayna waxaa la yidhi aqoon iyo xoogna wuu leeyahay dagaal baa u socotaan dagaalkii waagaasina wuxuu u baahnaa dee nin geesiyoo dhisan oo waranka iyo safetiisa iyo wixiis oo dhan sita taana isagaa mudan baa la yidhi aqoonna wuu wadaa baa layidhi waxaan leenahay marka saxaabadu maxay u noqotay dad ka muuqda dadka kale maxaa jiilu saxaaba uu u soo noqon waayey aragtidayda waxaan filayaa shayga koowaad inuu yahay intuu nebi moxamed dadka ka weynaa calayhi salaatu wasalaam baan lahayn qof dadka ka weyn taasi waxay fudaydisay siday iyagu wax ugala kulmayeen ayaan qof kastoo murabbiya wax loogala kulmi karin yacni manhaju talaqiga u dhexeeyey bayna asaxaaba ridwaanu ullahi calayhim wa bayna rasuuli llahi sala allahu alayh waalih wasalam ayaanu noqonaynin ka u dhaxaynaya bayna eh, murabbi kasta oo kaloo la keenay iyo ardaygiisa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ku naqaanaa sifaadka siirada ama axaadiidta ku soo aroore la tilmaamayo inuu ahaa sayidu waladu aadam suu isba sheegayo inuu ahaa dadka qofkii u ammaano badnaa oo xada uu joogay gaalku isagoo la dagaalamaya xoolaa u dhiiban jiray weli miyaad aragtay qof cadowgiisa wax u dhiibta oo ammaano u dhiibta nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam ammaanada siay ugu dhiibanaya waa kuwa culamaau siira tilmaama xataa markuu baxsaday hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam u ka baxsaday gaalada dilkeedii inuu cali kaga sii tegay maka uu sii dhiibay ammaanooyinkii dadku ay lahaayeen wuxuu ahaa qof xataa intaan waxyigu kusoo degin caqli la bidayey oo qurayshi markay isqabsatay xajarul aswadka reerkee sharaftiisa helayo meesha saaraya waa kuwa ogolaaday inuu isagu xakam u noqdo wuxuu ahaa cadaalad cid ku mudan oo xad yuhuudigu yidhaahda maxamed baa cadaalad samaynaya inoo gee markay cid kale isqabtaan wuxuu ahaa saadiqu lahja wuxuu ahaa geesi markay goob dagaal noqoto cali iyo saxaabadii waaweynada dagaalyahanada ah ay lahaayeen isagaanu ku gaban jirnay ama se anas ibnu malik uu tilmaamaya xadiidkii saxiixu muslimka iyo bukhaariba ku soo arooray in reer madiina intay habeen cod la maqlay oo la ergagaxay dabeetana dadkii ay soo baxeen markay dadkii soo baxeen baa waxaa naga hor yimi buu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xaggii codka ka yimi oo faras leedda ah oo abi talxa farasu lahaayoo leedda ah intuu fuulay meeshii qabtay oo ka soo noqday oo lee dhibi ma jirta iska jooga yacni isagaa ugu horraynaya xataa marka mashaakilku dhaco ama dhibtu dhacdo ghaswatu xunayn oo kale markii la yaacayay uu isagu ku tilmaamayay anaa anaa ah in cabdilmutalib oo anaa ah nebigai alla soo diro aan goobta ka dhaqaaqay geesi laga dambeeyo ha geesinimo waxbixin markay noqoto wuxuu ahaa ajwad min ariixi almursala qof aan weligii wax la weydiiyey maya odhan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wax la weydiistay weligii may muu odhan wuxuu ahaa qof dulqaad iyo markay noqoto dulqaad leh walidalik baa xadiidkii saxiixa waa kii tilmaamayay man taqama linafsihi abadan weligii wax isaga la yeelay oo isaga shakhsiyaddiisa la yeelay kama aarguda nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii gaala dishay ee la colaadiyey ee la eryaday ee maka laga saaray ee wax kasta laysku dayey ee lala dagaalamay weligii dhib loo geystay kamuu aargudan ee wax allaaliya wixii isaga loo geystay wuu cafiyey wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid naxariis badan ilaa anas ibnu maalik uu leeyahy weligii waxaan sameeyey imuu odhan maxaad u samaysay waa inankii yar u shaqaynayey ayaa wuxuu leeyahy weligay waxaan sameeyey ima odhan maxaad u samaysay waxaan ka tegayna ima odhan maxaad uga tagtay weligii buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmo yaroo carruuraya haweentooro gacan ma saarin qofba ma dilin idan wuxuu ahaa shaksiya fii kulli shay qima taagan waxaynu leenahay wuxuu lahaa sifat alculuwi marka waan culuwanimadii alle subxaana wa tacaala kama warramayna waxaynu ka warramaynaa basharku inta uu kala sarray karo wuxuu lahaa sifadaas si aynu ka korreeyey saxaabada taasi waxay fudaydisay markaa inay saxaabadu si fudud wax uga dhegaysan karto idan haddii la rabo qof murabbiya oo dhab ah oo si wanaagsan wax u tarbiyaynaya waa inuu yeeshaa sifadaas si aynu dadka wax dheeriy had iyo goor tarbiyadu waxay fashisaa abnaa'i saxwa u fiirso maalinta ay iskabaleekaadaan dhallinyaradunbaa murankoodu bataa kitaabkoodana laabma dacwadooduna istaagtaa laakiin inta ay shiikh leeyiin ay ka dambeeyaano wax ka dhiganayaan wax ka dhegaysanayaan waa xamasad midhan waa dacwad midhan waxbaa socda waayo waxa jira cid ay dareemayaan inuu wax dhaamo oo laga qaadanayo laakiin maalinta ay had iyo goor isa soo kabaleekaadaan ama iskitaabaleekaadaan ayuunba iyagu dhagaa isla galaan oo murankoodu bataayo caynkan idan noloshu kama maarantaa la yidhaha alqiyaada wazacaama noloshu hadday tarbiya tahay murabbigu kama maarmo inuu dadka wax dheer yahay haddii la rabo tarbiyadu inay fududaato oo ciddaynu waxu sheegayno inaan wax dheeraano waa inaad wax xaqiiqa a ah dheertay idan waxayn leenahay kullu daaciya raba inuu dad tarbiyeeyo raba inuu wax sheegaa war wax dadku ay kuugu joogsadaan waa inaad leedahay wax dadku ay kuugu joogsadaan cibaado aad dheertay ha noqoto akhlaaq iyo dhaqan aad dheertay ha noqoto cilmi aad dheertay ha noqoto dulqaad iyo waayeelnimo aad dheertay ha noqoto aragti fogo aad dadka dheertay ha noqoto aqoon ha noqoto wax dadkuu kuugu joogsado waa inaad lahaataa haddaad dadka la simantid waxaa adkaanayso siday dadku wax kaagala kulmaan waxaan leenahay markaa waa waxa koowaad ee aanu u odhanayno jiilu saxaaba dunida dib loogu arki maayo cid la mid ah jiilu saxaaba cid la mida dunida dib loogu arki maayo waayo ciddii rabaysay baan dunida dib ugu soo noqonayna laakiin waxaan leenahay waxaa la arki karaa ajyaal ku dhodhow oo diinta intii laga rabay fulisay oo dawlad islaam dad muslima iyo dad aakhiro guulaysan kara noqon kara ayaa la heli karaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in la helo kaasi waa sifada koowaad aan tilmaamayo sifada labaad aan tilmaamaya waxay tahay waa la arkaa inaad wax dheertay dadka laakiin waxa aad dheertay si fiican haddaad iyana u gudbin kari weydo dhibteeday leedahay waxa aad dheer tahay haddaad si qurux quruxleh u gudbin kari weydo iyana dhibteeday leedahay taasi waa sababtay culamaa'i tarbiya u yidhaahdaan caalim kastaa murabbi maaha qofku cilmi badan buu yeeshay macnaheedu maaha inuu dad tarbiyan karo macnaheedu waxa weeyaan inuu dad waxbari karo waxbarashada iyo tarbiyaduna waa laba shay oo kala fog dadku se isku waxuun bay moodaan caalim kasta ama cilmigu keligii ma aha waxyaabaha tarbiyada keena laakiin waa ashyaada ugu waaweyn buu ka mid yahay wuxuu u baahannahay marka in dariiqada aada wax u gudbinayso ee dadka aad u gaadhsiinayso waxa aynu la rabnee ah alkitaaba wasunna inay noqoto dariiqo dadka soo jiidaysa ama soo dhowaynaysa walidalik baa ilaahi subxaanaه wa tacaala nebiga wuxuu tilmaamaya walow kunta fadan halida اlqalb lanfaduu min xawlik ilahay baa wuxuu leeya walow kunta fadan halida اlqalb haddaad ahaan lahayd mid dabeecad adag oo qalbi qallafsan dadku way kaa yaaci lahayen walow xaqana sheeg adigoo xaq sheegaya haddaad laakiin kakan tahay way adag tahay siduu dadku xaqa kaaga dhegaysto wuxuu u baahan yahay markaasi inaad xaqa u qadinto suura turagib ilmutalaqi fi an yatalaqi suurad jeclaysiinaysa qofkan wax la kulmaya inuu wax kaala kulmo waa inaanad gudbin suurad tanfiirinaysa oo eryaysa maxaa keeni kara kan ma hadalmacaanida maaha dadku waxay isleehay hadaad mala siyaroo qabqabo u hadasho hadalmacaani maaha meesha waxa loo baahan yahy waxaa loo baahan yahay alxubu fi illaah waxaa loo baahan yahay qofka kani inuu dadka ilaahay dartii u jeceliy waxaa loo baahanya qofka kan inuu dadka khayrka la jecel waxaa looga baahanya waa damaan ilawalkeena alxob inuu qofku jecel yahay dadkan inuu naar ka badbaadiyo hadday qadiyadaadu tahay dadka xujada ku og oo intaad naartun uga warantay walla iyadaa gelaysaan ay tahay iyana inaanay wax badan kaa dhegaysan baa laga yaabaa laakiin hadduu qofkani dareemayaan inaad uga cabsanayso inuu naartaa galo oo waxnaad naarta ugu akrinaysa ay tahay jacayl aad la jeceshahay waana ha ku dhicina ka kaalay siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam anna dadkan guntigaan hayaa buu nebigu lahaa iyaguna way isku sii gurayaan yacnii wuxuu nebigu isku sawirayay ilaa xag inuu u dadaalayo dadaalkiisu inuu yahay inuu dadka guntiga hayo si aanay dabka ugu dhicin iyana ay isku sii daadinayaan walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala nebiga sifaadka ugu waaweyn ee lagu sifeeyey waxaa ka mid ah laqad jaءakum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xarisun calaykum bاlmu'miniina ra'uufu raxiim markuu ilaahay nebiga ammaanayay calayhi salaatu wasalaam sifaadka ugu waaweyne ilaahay ku sheegay waxaa ka mid a waxa idin yimi baa ilaahay leeyahy rasuul idinka idinka mid ah oo casiizun calayhi maa canidtum u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay waxa ku dhib ah oo isaga dhibaysa inay mashkiladii idin soo gaadho siduu dadka uga naxayay baa ilaahay leeyay lacallaka baaqicun nafsaka yani ilaahay baa wuxuu leeyay waxaa laga yaaba inaad naftaadaba ku halaagto dadka in iimaan laga waayo calaa an yuuminuu bihada yani in dadka iimaan laga gaadhi waayo inaad adigu uba dhibato si aad ugu dadaalayso ilaahay markaa wuxuu nabiga ku sifaynayaa casiizun calayhi maa canitum dhibtiinna ayaa isaga dhibaysa inay dhibaata idin soo gaadho ayuu ka damqanayaa ka ooyaya xarisun calaykum baa ilaahay leeyahy wuxuu heegan iyo ugu soo jeedaa inuu idin ilaaliyo bilmu'miniina ra'uufun raxiim baa ilaahay yidhi dadka mu'miniintaa wuxuu yahay mid u dhimrinaya u naxariis badan tan macnaheedu waxa weeyaan addamaan alawal lilmurabbi inuu dadku tarbiyanayaa ay talaqi ku sameeyaan waxaanu sheegayaa in wax loo dheg raariciyo ay noqoto wax la aqbalaya inay noqoto oo looga baahanya abnaa'i dacwa ama ayu shaksin murabbi haddaad dacwo fadan ka kaalay gurigaaga iyo reerkaaga haddaad tarbiyanaysiyo ilmahaaga hadduu kaa dareemayo ilmuhu naxariista weedhaadu way gelaysaa laakiin hadduu kaa dareemayo inaad adugu ku ciilbaxaysa maxay noqonaysaa xataa ilmaha adigoo dilaya hadduu dareemayo dilka sababta aad u dilaysaa inay tahay naxariis aad u naxayso laakiin inteena badani maxaynu u dillaa waa ciilba xun markuu kaa cadhaysiyo xagga ka boodo xagga ka boodo ayuunbaad si aad u yaro nafista unbaad nabarka ku dhufataa markaas aadna neeftu kaa yaro degtaa ama dhibta ku haysata aad adaa isa cadho burburiyey ee kaamay ahayn tarbiyad dhaba waayo hadday tarbiyada dhaba tahay badaa-ishaad marka horeba eegi lahayd intaaad gacanta la roorin waxaad eegi lahayd iyomaa roon in la dilo in caynka waxaad eegi lahayd usuulu tarbiya waxa kaa anfacaya laakiin haddii markuu qaladka sameeyaba waxaad la ordaysaa ay gacanta tahay adaa doonaya inaad nafiste ee maaha eh, ilmo la tarbiyanaya uma ekaa idan waxaan leenahay waxa aynu u baahanay haddaad rabto waxaan aynu sheegaynaa inuu noqdo wax la aqbali karo guri haddaad tarbiyaynayso haweentaadu wayna kaa dareentaa inaad jeceshay wayna kaa dareentaa inaad danaynayso u naxariisanayso ilmahaagu waa inuu kaa dareemaa inaad jeceshay hadduu arrinku yahay sidii soomaalida ah colya nabatoona maaha colya nabatoona toona reer ku yeelan kari maysaan waxaad reer ku yeelanaysaan ou dad ku noqonaya marka kalgacalu idiin iyo walaalnimo waxaan leenahay marka addamaan ilawal keeni kara qofka wax qaadanaya inuu wax kaa qaato oo tarbiyadaadu ay fuli karto oo mid lagu liibaano ay noqon kartaa wuxuu yahay in cidda wax kaala kulmaysaa ay dareemayso oo kaa dhadhansanayso inaad u naxayso ay kaa dhadhansanayso inaad khayrka la jeceshay walidaalik baa waxay idhahdaan tabiibkaaga dhakhtarkaaga haddaad u tagto oo markaad u tagtaba aada weji macbuusnimo iyo jafaaf aad ka dareento isagoo qalqallabsan oo nin yaro aad adaga aada u tagto waa ku idhaa maxaa ku hayaa oo intaanad laba erayba odhan waraaq yar qor ku idhaha labadaa daawo qaado adigoo iska niyadsoon baad soo baxaysa xataa hadday daawadu sii saxa ahay tahay waayo waxaad rumaysantahay qofkan inaanu ihtimaam badanba ku siinin oo ku danaynin oo waxaanu qorqorayo waxba laakiin haddaan waxbaba kuu qoran mid wax badan garanayaaba aanu ahayn laakiin uu warka kaa dhagaysta un haye maxaa kugu dhaco oo aad maanta o dhan daldalanto wax sheegto oo isna kolba su-aalku weydiiyo habeenkii markaad seexato sidan ma lagu qabta adigoo iska murtaaxulbaala oo ma ogi dawadu qorayba waxay tae le wallahi ninkii dhakhtarkii maantaan la kulmay nin dhakhtaroo aada u fiican ayaan la kulmay waxay u badan tahay wax kasta uu kugula taliya ama uu kuu qoro inaad markiiba aqbasho waayo dareenka abaad ah qaadatay inuu qofkani ku danaynayey dareenka ah inuu qofkani ku danaynayay ayaad qaadatay waxaan leenahay qadaayaadka tarbawiga ee maanta abnaa'i saxwa dhexdooda ku liita ama dadka wax tarbiinaya ku liita ama aabbayaasha iyo guryaha ku liita waxa weeyaan inuu dareemo cidda mutalaqiga ah cidda wax la kulmaysaa inay dareento ina aada danaynayso oo inaad naxariis u hayso walidalik baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya aayadda qur-aan fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ama sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamaya xataa fircawn markii lalahaa la hadalla lahaa faqulaa lahu qawlan layina fircoon lama lahayn yacni waa la ogayay inuu fircawn yihi habaar qabana inuu yihi inuu ilaahnimo sheegto ana rabbukum laa calaa lahaa inuu sheegtay rabbinimo iyo ilaahnimo u lahaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyadoo waxaasoo dhan alla ogyay baa la yidhi fircawn muuse u tago waxaad ku tidhahdaa qawlan layina qawlan layina maaha xaq aha sheegin muuse markii la yidhi yaa rabbigiina wuxuu lahaa ilaahay baa noo rabbiya adigu ma tihid rabbi reer banu israa'iil la xore xaqiiqada waa loo sheegay laakiin waxaa la lahaa xaqiiqadan qaabka qaabkaad ugu sheegaysa ha noqdo qaab uu dareemayo fircawn inaad ninkan kursigiisa duulnimaad ku ahayn ama dowladnimadiisa doonaynin ama waxa kan inaad ka doonina qaab ah inaad khayr la doonayso waa uu ilaahay caabudo dadka uu dulmiga ka daayo oo isaga tani dani ugu jirto inuu kaa dareensiiyo oo qowlku markuu layinka iyo caynkan yahay sidan baa looga jeeda markaan masaa'ilkan tilmaamayo qadaaya tarbiya yacni macnaheedu ma aha in ilmaha yaroo kale la yidhaahdo wuxuu doonaba ha sameeyo xubba si uu u dareemo ama colaad iyuu dareemay taasi waa masalo kale oo yacni aan ahayn qofka in layska sii daayo u baahan in wixiise lagu xadeeyo laakiin wuxuun baan uga jeeday inaan qadiyadda tan tilmaamo inay muhim tahay marka aynu wax gudbinayno inaynu marka hore dadka ka sarrayn karno marka labaadna inay dadkani dareemayaan inaynu u naxayno oo aynu wax u sheegayno sidaa daraaddeed baan waxaa leeyahay jiilu saxaaba dib loo heli maayo waayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid la dareena oo la ixsaasa oo la naxariisaan dib loo soo helin halkuu naxariis ka joogay iyo dadka siduu ugu naxayay iyo siduu u danaynayay cid u danaynaysaan la helayn marka qimadii la gaadhi maayo laakiin jiilashii ka dambeeyey muslimka ahaa ee dadka muslimiinta ahaa ayaa la samayn karaa haddii ariiqadoo tan la keeno idan waxyaabaha imtiyaaska keenay baynu leenahay jiilu صaxaaba inuu mumtaaz ka noqdo jiilasha kale waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ka naxariis badnaa ummadda kale iyo intuu uga danayn badnaa dadka dadka kale waxay yidhaahdaan mufasiriintu murabbiyiintu baan u jeedaa ama culamaa'i tarbiya masalata aynu soo sheegnay un inta badan ku xidhiidha oo yidhaahdaan alihtimaamu bilaakhariin qofku dadka inuu inta badan daneeyo oo dadka u muujiso inaad danaynayso yacni waxaa laga yaabaa adigoo qof qudha in boqol qof ku barato laakiin haddaad adigoo iska sii jeeda asalaamu calaykum markuu yidhaha alaykum asalaam ad tidhaahda dhaafto qofku wuxuu yara dareemaya inaad xoogu u laakiin haddaad salaanto magaciisa weydiiso la hadasho wuxuu dareemaya qof kastaaba kaanama aad saaxiibkii tahay ama si gaara u dareenayso walidalik ba waxay idhaahdaan qofka bay idhaahdaan caajiska badan leh ama qofka kasuulka ah ama qofka casuufka ah bay idhahdeen had iyo goor aan bulshaawiga ahayna jeclayn dadka inuu la xidhiidho kuma fiicna bay idhahdaan tarbiyada waayo waxa yar bay idhaahdaan alihtimaamu bilaakhariin waxa ku yar danaynta dadka kale uu hayo ayaa inta badan yar bay idhaahdaan waxaan leenahay marka ihtimaamka iyo ricaayada ayn soo sheegnay waa laba cunsuri oo dariiru daruuro u ah waxyaabaha tarbiyada loo yaqaano cunsur saddexaad baan sii tilmaamaya aan jeclay inaan kusoo koobo waa waxaa loo yaqaano almutaabaca watawjiih almustamir tarbiyadu cilmi maaha inta maalin la dhiibo laga tago ee wuxuu u baahan yahay waa khad raba in la laasimo nafta bini aadamkii way weecsan badantay bini aadamku waa fad waa shay gaara ah. qof waliba waa caalam gaara ah. bini aadamku waa wax daraaso aada u badan u baahan wuu ka gadisan yahay waxyaabaha kale oo dhan waxa kale oo dhan nolosha noloyaasha kale oo dhan wuu ka gadisan yahay wuxuu u baahan yahay markaasi in la siiyo tawjiih mustamira yacnii ilmahaaga haddaad tidhahda maantaan ku yidhi waxaasi way xun yihiin iska dah oo aad hadhow ku disho anigu kuu sheegay maan maalin beri sheegin war sheegista waa la ilaaba sheegis qudha wax ma anfacdo waxaa loo baahanyay tawjiih mustamirah inaad la socoto xaaladiisa maalin walba waxa iska bedelay waxa u kordhay waxa ka dhacay halkuu marayo waa tawjiih mustamira ah bay dhahaan tarbiyadu walidaalika baa qur-aanka waxaa ku badan inuu ilaahay inugu celcelinayo hadalka masaa'il aad u badan baad qur-aanka arkaysaa mar kasta ilaah weynidiisa ka warramaya abuurka cirka iyo dhulka iyo kuwa kan in badan ka warramayo lagu celcelinayo atawjiih almustamir waa qadiya laazim loo baahan yahy inta badanna tarbiyada waxyaabay dadku ugu fashilaan waxaa ka mid ah waxaanay isku dayin inay daba socod sameeyaan waxaanu tarbiyaynayo inuu daba socdo haddii aad tidhahdo deris baan anugu akhriyaa wa intaha alamr dadku ha kala dareer ama saasaan yeela wa intaha alamr sidaa cidi kuma rabowdo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wuu tafaqudi jiray qof walba waxaa haystuu ogaan jiray cidduu maalin wax ka waayo wuu naseexayn jiray wuu ilaalin jiray oo daba socon jiray idan tarbiyadu baynu leenahay maadaama insaanku uu yahay wax aada u weecweecsi badan shaydaanna ku lamaan yahay istiqaamaduna ay kuba adagtay bini aadamka waxaa la ydhahdaa inuu wax qura ku toosnaado wuxuu doonaba ha noqdo bini aadamku waxa toosnida la ydhaha waa ku qalaf wax qura inaad naftaada oo keliya adigu ciddaad tarbiyanaysa daaya haddaad siraataada wax ku xakamee laynka ayay ka bixin ma toosnaan karto walidaalik baa ilaahay xataa cibaadadiisa waxaa laynoo yeelay meel la yidhaahdo waa bottom line oo aan laga gudbi karin iyo in fadfaad oo la yidhi ninkii doonaa kor intuu doona ha u socdo waayo waxaa la ogyahay haddii khad qura la dhigo inaan dadku khadka ku toosnaan karin waxaa la yidhi salaadaha shaniyadu waa minimum halkaa inaad ka dhacda lama ogola laakiin xagga ka sarraysa rawaatib baa jira sunan baa jira salaatuleyl baa jira duxaa jira kan baa jira ninba tabartii markay naftu nashiid tahayna kor bay isaga sii durdurin markay yaro caajista ama yaro daasho ama maalmaha dhibi yaro qabsatana ama safara ku jirtana hoos bay soo yaro noqon laakiin khad baa la yidhi kaa isagayay ka tallaabayn halkaa hoose idan insaanku istimraariyadu way ku adagtay walidaalik baa ilaahay wuxuu islaamka uu siiyey waxa la yidhaahaa tawba tawbadu waa muraajacati nafs maadaama loogay qofku khadkan inaanu keligii hayn karin ee laabudda min macsiya wa min khaطi'a ay tahay markuu ka dhaco si uu soo noqon karo hadduu ka dhaco la ydhahdo tuurist baa tee waad dhacday dee looma taakelayo markaa si uu soo noqon karo mutaabacada loogu ilaalin karo waxaan leenahay marka waxaynu u baahan nahay inaynu samayno tawjiih mustamira cid kasta oo masaladan isku dayeysa inay tawjiih uu noqdo tawjiiheedu mid mustamira waxaan isku dayayaa inaanan idin daalin inkastoo waktigii la siiyey maanta uu malaa aada iigu filan yahay anna waraaqo badani meesha i yaalin laakiin dhanka kale aan ka cabsanaya inaa idinku iga daashaan ama se aanba aan daalo waxaan isku dayayaa markaa inaan masalo kale oo iyana in yaroo kooban ka tilmaamo oo ah masalada manhajiyada ah sida loo kala horraysiiyo oo shay aynu aada ugu baahanaya yani manhajkii oo saxi uu yaallaa baan leenaha waa alkitaabu wasunna murabbina waa loo baahan yahi cid wax tarbiyaysa murabbigaa waxaynu uga baahanaya baynu leenahay inuu isku dayo inuu mathali karo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dhaxli karo culamada uu nebigu ku tilmaamaya inay yihiin kuwii ambiyada dhaxashay waxaa laga rabaa cilmi qura inay ka dhaxlaan ma inay sifaatkii ka dhaxlaan ambiyadu ay lahaayeen si ay dadka u tarbiyayn karaan oo xadkan ay u gaadhsiin karaan si ay u noqon karaan rabbaaniyiinta ilaahay qur-aanka uu ku sheegay waxaynu leenahay iyana aad aynu ugu baahannahay haddii aynu islaam nahay laba shay baa aada u muhima inaynu tarkiisinno ama xoog aynu ugu yuurursanno labadaasi haddii aynu ku guulaysanno waxay ugu muuqataa inay dariiqu uu fududaanayo inaynu tawjiiheenna mustamarkii inuu muddo socon karayo inaynu dantaynu leenahay hore u gaadhi karayno waa labada masale qur-aankii makiga ahaa ugu badnaa qur-aanka madanigana in badanoo ka mida ay tilmaamayso waa mas'alada ah labada masaleba waa min qadaaya tawxiid laakiin waxaan tilmaamaya ka koowaad oo ah weynida alle subxaana wa tacala inay dad ka daadejino waaynu leenahay waa madhalka koowaad ee tarbiyada islaamiga ah ilaahay weynidiisi iyon keligii la caabudaa inay noqoto wax qofku si fiican uga daadega maaha inaynu bidacoo qura jafno oo qofku inaanu shirkiyaad ku dhicin ama bidacoo qura ee qofka in qalbigiisa lagu weyneeyo xiskiisa iyo dareenkiisa inuu ku weynaado alle subxaana wa tacaala walidaalik baa ilaahay qur-aanka makiga intaas buu inoogaga warramaya oo aayaadkiisa ka umid abuurka cirka dhulka samawooyinka xidigaha kan waxa alla uu abuuray bal qur-aanka kaga warramaye kullu dalik waa in xiskeenna ilaahay weynidiisa la dejiyo waa inaynu dareenno nicamka waa layna siiyey subxaana wa tacaala hadduu qofka muslimkii taa uu rumeeyo waxaa fududaanaysa inuu mahad celiyo cibaadaduna ta ugu fiicaniba waa inaad mahad celiso waa kii nebigu lahaa fala yaquunu cabdan shakuura markii la yidhi dembigaaga horeye kii dambaba alla wuu dhaafay maad iska nasatid wuu nasan waayey isagoo wixiiba la dhaafay waayo wuxuu leeyahy miyaana noqonaynin addoon mahadnaqa ilaahay nimcadiisu markay ku badato qofka uu dareemo wuxuu nimco haysto waxaa ku badanaya inuu mahad celin karo idan qadiyatu tawxiid oo waxaan arkayaa qadiyatu tawxiid in dadku uu kala dhambalay marka laga warramayo abnaa'i saxwa u bacd alxarakaat tawxiid aluluhiya faqad bay ka warramaan sidaa daraaddeed bay shirkiyaadka iyo bidaca iyo waxa ka narnahiyeen cibaadadu inay badatana ay sugaan abnaa'i saxwa qaar ka midana waxay in badan ka warramaan tawxiid arububiya ilaahay iyo weynidiisa iyo waa ka kan maalan waaxid tabliiqi haddaad raacdo dadka wuxuu inta ugu badan la uga warramayo inuu ilaahay ka daajajiyey weynidiisa dadku iyagoo ilaahay u khuduucsan bay yimaadaan laakiin aqoon darro badan oo jirta daraaddeed baa laga yaabaa bidac iyo waxyaabo badan oo quru inay iska jiraan oo kale waxaa laga yaabaa alikhwa salafiya inay aada uga warramaan tawxiid alcibaadaat laakiin in badan qofka aanu dareenkan ahayn weynida alle si weyn loo dhadhan siiyo aanay badnayn waxaan leenahay waxaa aada u habboon in mas'aladaasi xoog dadka loogu diso waxaa kaloo habboon mas'alada aakhirana in xoog dadka loogu diso noloshu haddii labadaas si wanaagsan loo rumeeyo aad bay u fududday mujtamaca la doonayaana within no time baa lagu helaya wax aada u fudud buu ku dhalanaya waayo bulshada maanta joogta waxaa ku weynaaday adduunkii wadaad iyo wabiinba isku dar adduunkii baa la weynaaday adduunkii baa la soo dhoweeyey isha bini aadamka waxa lagu dhoweeye waxay idhaahdaan shaygu marka isha bini aadamka uu kasii fogaadaba bay idhahdaan wuu sii yaraadaa marka lasoo soo wuu sii weynaadaa gacantaada haddaad sidaa tidhahda way sii yaraanaysa haddaad sidan soo tidhahdana way soo weynaanaysaa ilaa ishaba qariso wax kasta oo nafta aad jeclaysiiso kusoo dhawayso marka dambe wax kalaba wuu ka qariyaa dayuuraddu markay dhulka fadhido waa wax weyn laakiin samaawaadka markay u baxda cer sare aad ku aragto way sii yaraataa yaraataa dadku maanta adduunku isku soo dhaweeyey aakhirana waa la fogeeyey dabeetna way muuqanba weyde markaad geerida fogeysato ee aakhira kula fogaato ee naarta kula fogaato ee waad rumaysantay inay wada jiraan laakiin ay aad tileedahay waliyuhaa fitaay allatu baa ka sokeeya horta xoogsi xooj iyo daardhis oo reerka oo halkan ka boodo beriga aad is weli jaanis baad haysataaye taasi way durugsan tahay aada adduunka aada u soo dhawayso aakhirana ay kaasii durugto way adagtay tarbiya islaamiya saxiixa inay dhalato tarbiya islaamiya saxiixa waxay dhalataa markay dadka aakhira kusoo dhawaato ee aakhira ay hadhayso adduunkuna uu dabar jeediyo uu sii fogaado ama wax yar uu arko abnaa'i saxwa maanta waxaa laga yaabaa inay in badan is idhaahdeen khilaafa suufiyada oo laga yaabo suufiyadu khuraafaad iyo rawxaaniyaad inay dad ku noolasiiyaan adduunkaba u qofka dhaco xoogsan kari waayo waxba samayn kari waayo laakiin didkeedun iyana in la yaro buunbuuniyey oo ah jaamacadaha gala oo xoogsada oo halkan ka booda oo saan sameeya oo rag noqda wax iska dhiciyo xoogsada oo shaqaysta in la badiyey oo aada mooddo aakhiradiina inay yana yaraatay sidii xoogsada iyo xagga la waday waxaynu u baahana ta lafteedana in la laysku qabto oo ah aakhire inay soo dhowaato inta la moodaya in in badan laga soo dhoweeyo hadday taasi dhacdo waxaa fududaanaysa waa waxyaabaha sahlaya inuu qofku mutiic noqdo wax badan uu aqbalo inuu qofku juhdigiisa kan uu aakhiro ku xisaabiyo inuu qofku aqbalo wax badan inuu dhegaysto diin badan inuu sameeyo mujtamaca inuu in badan u gargaaro waayo wuxuu rumaysan yahay meel dhowo uu tegayo berri uu mushaharkiisao dhan ku wada helayo nafta bini aadamkaabay ka mid tahy ilaahay baa leh watuxibuun yani ilahay baa qur-aan ku tilmaamaya alcaajila tan degdegta badan le in la jecel ama iihaari alxayaati dunya nolosha adduun dadku had iyo goor door waxaan leenayana waa maclam weyn oo min macaalim tarbiya alislaamiya haddaynu rabno jiili saxaaba nooc u inaynu ku soo celinno waa kuwaasi bataan walidalik baa jiilu saxaaba jiil noocaa kula midi aanu soo noqonayna siduu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sifaatka ka arkayeen ee ah adduunka siduu uga fogiyey ee isagoo hananaya aan waxba ku falaynin bale lahaa haddii buurta uxudoo dahab ii timaado saddex habeen gurigayga uma hoyateen buu nebigu leeyahy ma aha buurta adiga waxa laga markaad ducaysanaysa inaad tiraa allahuma arzuqnii risqa waasican xalaalan tayiban waxaynu tiro badinno nebi moxamedna wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ajcal risqa aala muxammadin kafaafa aw allahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta axaadiista ku asaxday ilaa warsaaqda reer nabi maxamed ba inay cunaanun ka dhig inay cunaan ka dhig adduun baa halkaa ka joogay saxaabadii suna noocaas bay u arkayeen aakhiraa la dhoweyd walidaalik bay waxa dhib ku dhacay oo dhan taxamuleen saxaabadu waxa dhib ku dhacday waa yarta ciday ku dhacday dunida intaan legda iyagaa diintan gaadhsiiyey laakiin waxay waxaan oo dhan u taxamuleen labadan mas'ale agtooda ku weynaa haddaynu rabno asaaliibta aynu tarbiyada u adeegsanaynaa inay midh midho uu bato waa inay labadan shay weynaadaan ilaahay dadka agtiisa waa ku weynaadaa aakhirana waa ku weynaataa walidaalik baa qur-aanka in badan waxaa ku arkaysaan wax yar marka alla ka waramaba nusuusta inta ugu badan ama tacqiiba waxa u ah in allaha caliimun xakiim in allaha hafuurun raxiim khaaliqu samaawaati walardi faaliqu lxabi in badan un ilaahay sifaadkiisa uu ku qorayo sifaadka alle innaga waxaa laga yaaba qaab falsafiya inaynuu barno taama la sugayo ama la sugi maayo laakiin inay quluubta degtaaba inaynugu yaraatay qur-aanka intiisa ugu badanina wuxuu isku dayay in ilaahay lagaa dhaadhiciyo iyo qur-aanka markaad in yar martaba ama jannaad arkaysaa ama naar baad arkaysaa ama siraad baad arkaysaa ama qiyaamo laga warramaya arkaysa ama caynkan waa ayi mas'ala aad soo qabato qur-aan ka mid a ah. ayi suura aada soo qabato labadan mas'alo way ka badan yihiin mawaadicda kale qur aanka ka warramo o dhan mawaadiicda kale uu qur-aanku ka warramo oo dhan way ka badan yihin waxaan leenahay labadaa haddii adeegsigooda uu batana tarbiyada fududaanaysa saas daraaddeed waxaan jeclahay inaan kelmadda kusoo koobo mar labaad diinta waa la soo celin karaa dad dambena waa lagu tarbiyayn karaa jiilu saxaaba ridwaanullaahi calayhim iyaga jiila la doortay ahaynoo la gaadhi maayo sababahan loo gaadhayna waxaa ka midaba in leenahay aslaynkaoo iyaga nadiif u ahaa iyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo acdam rabbi fi lcaalama oo iyaga tarbiyeeyey laakiin waxaynu leenahay waa dhici kartaa in la soo celiyo jiilal islaamka kor yeela haddii la adeegsado aslaynkii oo yaalla oo waxa qabashkee kale laga tago iyo dadka ducaadda ah waan dadka isku day inuu naar inay ku ogaan ama inay cilmi faafiyaanuune isku daya inay isu dhigaan inay murabbiin noqdaan isu dayaa inay isku dhigaan inay dadka naar ka badbaadin karaan in dadku talaqi uu ku samayn karo waxay sheegayaan uu dadku qaadan karo inay mateli karaan sifaatku nebi moxamed la alayhi salaatu wasalaam iyo inagoo tarkiizina asaaliibteenna ay ugu horrayso yani kama waramayo asaaliibu tarbiya wax badane la adeegsado laakiin ay ugu horrayso aliimaanu billahi walyawmi alaakhir inaynu xoogu u tarkiisino wallahu aclam wabilahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim walaalkeed eh, mustafe xaaji ismaaciil haaruun allah ka abaalmariyo annankana allah naga dhigo kuwii ku waana qaata isla markaana weeleeya hadda waxaan u gelinaa haddii ilaahay idmo su-aalihii kolba waxaa moodaa dadka su-aalaha soo qoray in netherland iyo soomaali iyo in anugu aan maaragtay qaldana ma kala garanayo allahu aclam sheekh saa-iilka ugu horreeya wuxuu leeyahay dadka shiicada ah waxay leeyihiin qur-aanka bar ama halaf ayaa riyo cuneen riyuhu waxaan u inay kuwii ariga yihiin baan u bismi llahi raxmaan raxiim waxaan jeclaan lahaa waxaynu ka faa'idaysannay inaynu isweydiinno shiicada inta ugu badan le ra'yiga kan ma qabaan hadday cidda qabtaana waxba macnaa ma samaynayso yani waa xaqiiqo sugan inuu qur-aanku yaallo sidiisiina uu yaallo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisiina la qoray tawaaturna uu ku soo arooray riyadaya qur-aanka gebigiisaba muslimku kalama kulmin kitaab laga dhigto war quluubu nnaas baa dadku kala kulma qur-aanku marnaba ma noqonin wax qoraalkiisa la ictimaado keliya mar walba wuxuu ahaa afwaahi rijaal baa laga qaadi jiray saxaabo qaybsan baa taabiciin qaybsiisay taabiciin qaybsiisan baa taabiciin taabiciin qaybsiisay ilaa hadda sidii un baa loo qaybsan yihi mar la waayey muslim qur-aan qaybsan maba jirto dunida tan marka haddii koo ay iyagu gaaroo haysteen riyo cuneen kii muslimku qulubta ku jira ee maba ahayn wax riyo ay cuni karaan saa daraaddeed ma aha masale aynu in badan isku dhignaba ee dunida marnaba lagama waayin xufaad muslimiin oo qur-aanka saa u qaybsan saasun baanay malaayiini mar kastaba u joogto waana taariikhi ilcaalam cid waliba waa ka markhaati inuu qur-aanku sidiisii u yaallo wallahu aclam bismi sheekh saa'ilku wuxuu leeyahay khayru umma ma ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baa loola jeedaa mise muhaajiriin iyo ansaar carabta hadda joogtaa waxay sheegtaan inay ayaga carabta ah loola jeedo khayru umma waa dadka muslimiinta ah oo dhan laakiin wuxuun baan anigu sheegayay khitaabku ama hadalku inuu ku dhacayay kuwii markaa joogay saxaabada ahaa oo iyaga kusoo degay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas laakiin ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ah ee tawxiidka laga helay ee saan ku sugmay dee ummadda nebigay ka tirsayin calayhi salaatu wasalaam ama carab ha noqdaan ama cajam ha ahaadaan wallahu aclam bismi llah salaan kadib buu leeyahy saailkaani nebi nebiga maal wuxuu leeyahy nebiga ma la ammaani karaa gabay iyo wax la mid ah taas oo loola jeedo jeclaan loo qabo nebiga nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaan iyo wuu mudan yihi waana la ammaani karaa ugu horayn wuxuu isagu yidhi ii sameeya habboon inaynuu samayno nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybna ilaahay baa inagu waajibiyey oo salaadaha markaynu tukanayno iyo tashahudka iyo waxaynu la imanayno iyo cibaadada laynoogu daro layidhi haddaynu isaga ku salino mar qura in ilaahay toban jeer inagu salinayo qaybna isagaa inaga codsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam oo bayna kulli aadaanayn inaynu u ducayno laba aadaano kasta mar kastoo la addimo maxaynu nidhaahnaa allahuma raba hadi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiila walfadila yani mar kasta oo la adimo waynu ducaynaynaa ilaahay baynu u baryaynaa meesha ugu sarraysa jannada ee qof qura gelaya kaana inaan noqdaan rajaynayaa buu nebigu yidhi ilaahay i weydiiya haddaa alle ii weydiisaan idinkuna shafaacadaydaa waajibsanaysaan dabeetana aadaan kasta dabadii waxaynu la taagannahay ilaahay oo halka u sarraysa nebiga gee calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan way naga mudan yihin haddaad gabay ama eh, suugaan tiriso afka doontaba ku tiriyo soomaalidu malaaka carabiga lagu tiriya unbay uhaystaa inuu qasaa'id baa la yidhahdaa kaa waxay haystaa inuu diinta ka mid yahy war waa isku mid gabay soomaaliga gabay carabiga haddaad af carabi ku tiriso iyo haddaad af soomaali ku tiriso aad nebi ammaanto calayhi salaatu wasalaam dhibi kuma jirto haddii aanad dhaafin xuduuddii ammaanta maalan nabiyullaahi ciisa calayhi salaam yahuud qayb ka midi way cayday oo waxay yidhaahdeen garac baad dabeetana way rumayn waayeen qayb ka midina way ammaanto ammaantii intay waday waday bay yidhahdeen ilaah baa tay oo ilaah baa ku dhalay oo inay ilaah baa tay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam innagana wuxuu inagu yidhi war haygu xadgudbinina reer banu israa'iil siday ugu xadgudbeen nebiyullaahi ciisa ee waxa aniga ay tidhaahdaan buu nebigu leeyahy innamaa ana cabdullaahi warasuul eedhaha waa ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii taasaa ammaana ilaahay qur-aanka meeluhu nebiga ku ammaanayo o dhan ee weliba maqaamaati lwaxyi markaa alla sheegaya addoonnima alla ku sifeeyey alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi lkitaab subxaana aladii asraa bicabdihi leyla tabaaraka aladii anzla alfurqaana calaa cabdih yani marka ilaahay uu nebiga ammaanayo addoonnima ilaahay ku sifeeyey addoonnimadu waa meesha u sarraysa u bini aadamku gaadho inuu addoon dhaba ah alla u noqdaa waa raanka ugu sarreeya bini aadam gaadhi karo haddaba haddaad rabtaan buu nebigu yidhi inaad ammaantaan waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuul ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii dhe idan saxaabadu way ammaantay bale intay gaala usoo gabaydaabay caayi jirtay ilan weligeed baa dunida laisu gabiyayey intay gabay soo tiriyaan bay caayi jireen war yaa inaga dhicinayo buu nebigu odhan jiro intuu xasan ibnu haabit intuu mimbarka fuulo ayuu gabaysna tirin jiray gaaladana ku caaya nebigana uu ku ammaanayo idan in nebiga la ammaanaa dhib maaha laakiin halkii dadka qur-aanka looga dhigi lahaa inaad tidhahda qasaa'iddah loo dhigo iyana war maaha dee diintu waa kitaab iyo sunne markaad dadka diin udhigaysana kitaab iyo sunna dhig laakiin haddaad adugu xoogaa tixa iska tiriso ama ti xoro la tiriyo aad iska qaybto nebiga lagu ammaanayo oo aan intaa wax dhaafsiisana ku jirin bele kuma jirto idan nebiga waad ammaani kartaa calayhi salaatu wasalaam ammaanoo dhanna wuu mudanyey ilaahay baana ammaanay oo qur'aankiisa ku ammaanay wainaka la calaa khuluqin cadiim ama warafacnaa laka dikrak cidda alla ammaanay adigu wax badan ba ka sheegi kari maysa laakiin intaad adna muraaqooto sifaadku alla lahaa ha gaadhsiinin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu alla iska leeyahay baa jirta xuduud aanu ilaahay ogolayn cidinaba soo gasho isagaa keligii la caabudaa isagaa keligii la baryaa isagaa keligii waxbixiya isagaa keligii wax risaaqa haddaad intadaa maanto tidhahda nebigii wax walba bixin jirayow dee adaa gar daran ilaahay baa wax kasta bixiya ee nebigu markay uh, baryada ka badiyeen wuxuu ku lahaa war laa tubakhiluuni war hay bakhiilaynina buu nebigu yidhi muxuu uga jeedaa yacni anigoon waxba haysan keen keenun hadda ay tidhahdo in baan markaa noqonaya marka waxba soo waaye hay bakaylaynina buu nebigu laakiin hadda adigu tidhaahdo nebigaa wax walba haysto wax walba bixiya dee adaa gar idan nebigu manzila alla siiyey midna ilaahay baa iska leh midna muslimkaalo way kasii hoosaysaa markaa ha isku qasi muslimiinta iyo nebigu ma sinna nebigi iyo allana ma sinna markaa ammaantaadu iya wax isku walaaqay laakiin wixii ammaana waa lagu ogolaya wallahu aclam waktigu waa yar yahay haddii aan su-aalaha kuwa loo baahanya aan hormarin lahayna waxaad leedihin su-aalihii waa la kala hormariyey marka kolba un siday hadda ku socoto un baan ku wadaya toban daqiiqa aana noo dhiman hadday lahaydna sheekh saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh maxaa laga maxaa lagu soo celin karaa barbaarinta ummadda soomaaliyeed ama tarbiyadda wanaagsan dee waxaan sheegayaba soo intaa un maahayn maanta o dhan su-aal kale laba saa'il baa sheekh waxay leeyihiin aan warqaddooda akhriya dad xanuunsan weeye marka ugu horraysa waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga muslimiinta ah ee halkan isugu yimid waxaan ka codsanayaa waxaa iga jiran wiil iyo xaaska in aad iigu soo ducaysaan kan labaad wuxuu leeyahay sheekh laba qof oo walaalaheen ah ayaa la soo sheegay in ay dhibaataysan yihiin waxay walaalaheen muslimiinta ah ka dalbanayaan inay u soo duceeyaan oo ay allah u baryaan si dhibka ilaah uga qaado allahuma shfihim jamiica ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala iyaga iyo dadka muslimiintae kaleba kaba ina ilaahay caafimaad siiyo dhibaatadana ka kor qaado saa'ilku ku xigaa wuxuu leeyahay sheekh hadda haddii laga sheekeeyo mucjisooyinka jihaadka sida kii afghanistan ama bosniya oo ruux aad uga sheekaynaysid ay kugu yidhaahdaan waayahan dambe waxaa loo dagaalamayaa in la arko mucjiso marka qofkaas ama dadkaas aan jihaadka meel meel uusan ka joogin ama ku jeesjeesaya jihaadka muxuu xukunkiisu noqonayaa ama maxaad kula talin lahayd ilaahay uu soo dejiyey ee qur'aan iyo xadiid lagu soo dejiyey wax lagu jees jeesa rukun weyn iyo mid yartoona alistihzaau bilkitaabi wa waa diinka baxa haddii loo jeedo in diinta lagu jees jeesayo fi lcaqiida ugu horrayn dhammaantiin waxaa idinkula talinaya waxaa alle iyo rasuulkiisa ka sugan inaan in badan laga dhowrsado oo aanay noqonin waxa kaftanka gala ama muranka gala ama dadku ku cayaayiro ama miraaga had iyo goor sameeya muranku sidiisabana nebigu wuxuu ku tilmaamaya qofka muranka iskagaya muranka haddaad iskaga tagto xataa isagoo xaq ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu guri janno kaaga dhisayo idan muranku sidiisaba khayr male walow xataa haddaad adugu ka xaqa ku taagan tahay muran waxba ma keeno walidalika waxaan idin odhan lahaa dhammaantiin mid jihaadiya iyo mid wax kale isu nisbaynayo magacyada badane la kala sheeganayo muranka iska daayo waxba idin kordhin maayo ilaahay kitaabkiisa barta waxaad qaban kartaana qabta murankana iska dhaafa wallahu aclam saa-il ku-xiga sheekh wuxuu leeyahay carruurta tarbiyadooda ma laga qaadan karaa qaabka gaaladu wax u tarbiyeeyaan oo ah qaab u dhow islaamka oo ah ilmaha inaan la dilin khaasatan dugsiyada qur-aanka oo lagu uleeyo kuwa kuwa gaalada ah lama uleeyo su-aashu way duuduubantahy yani gaalo tarbiima laga qaadan karaa gaalo wax badan bay wadaayo dee wayna tafsiilisaa waxaan laga qaadanayn iyo wax laga qaadan karaba way leedahay marka haddaanku idhaahdo lagama qaadanayana waa gardafo haddaanku idhahdo waa laga qaadanaya lakiin wuxuun kuu sheegayaa kooda inta u gudbin waxaan ku odhan lahaa baro kitaabka iyo sunnahay ku taallaa sida wax loo tarbiyaya kaas waa mid haddaad uga jeedno masaladan dilka oo keliyana dilku xuduud buu leeyahay culamada qayb ka mida ah waxay yidhahdaan ilmuhu intuu toban jir ka yar yahay in waxba lagu dilaba maaha maadaama uu nebiguba salaadii oo arkaantii ugu waaweynayda uu yidhi markuu toban gaadho wixii ka dambeeya ha lagu garaaco intuu toban ka yar yahay in la dila ma fiicna bay yidhahdaan sideedabana dilku waa ciqaab ciqaabtana goorma qofka la saari karaa ma ciqaabtu buu ugu horeeya maya xataa markay ciqaabaad timaado fii cilmi tarbiya waxyaaba badan baa ka horeeya hadal baa ka horeeya in qofka wax loo diidaa ka horeysa in eh, yani waxyaaba badan oo cuquubaad ay ku tilmaamaan culamaau tarbiya baa dil ka horeeya dilku waa the last yani waxay idhahdaan dawo dab baa u dambeeya bay idhahdaan in lagu gubgubo idan dilku waa gubgubistaa marka waxaan odhan lahaa dilka badan ha la yska dhaafo weliba culamada qur-aanka dhigta waxaan in badan kula talin lahaa dadka inay qur-aanka jeclaysiiyaan aan lagu dilin anugu kollay ra'yiga aan u ka laakiin sida gaaladana xadhigga qoorta ha loo saaro ciyaalku intay kabaa miiska soo saaraan macalimaddu ha oydo isna kaasi mid maha waxaanu haynaa kalaasyo dhan oo ardadii yarreyd intay buuqdeen macalimaddii markay waxay samaysay garan weyday iyadii ooyeyso macallinkii baa fadhiyo oo ooyaya ciyaalkiina way buuqayaan marka labada mala inuu ardayga ooyaaba la qaadan laha ka macallinku ooyo wallahu aclam bismillaah saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan qabaa laba su-aalood sidaynu ogsoonahay caruurta waxaa halka iskuullada lagu baraa waxyaabo diinteenna ka soo horjeedo waxyaaba diintu ka soo horjeedo sida sawirada iyo wixii la mida marka ma ku taageeri karnaa caruurta inay sawiradan bartaan iyo wixii la mida waa su-aasha koowaad su-aasha labaad wuxuu leeyahay sheekh waxaan carruurta u dhigaa qur-aanka sida badan waxaa loo dhigaa waa qur-aan waxtar wax tarbiya wax wax tarbiyadan tarbiyad buu ka wadaa kolba tarbiyad ahaan looma dhigo wax tarbiyada looma dhigo ka wadaa su-aasha labaad su-aasha kuwaad waxa weeyaan sidaynu ogsoonahay caruurta waxaa halka iskuullada looga looga lagu baro waxyaabo diinteenna kasoo horjeeda sida sawirada calaa kulli xaal waxaad arkaysa inay diintaada kasoo horjeedaan ma ku taageer haddayadu maaha waxba ha buunbuunin daad wixii arkaysa inuu diinta kasoo horjeedo inkastoo masaladan caruurtu iyo waxay qabato ay masale culamada qaar ay si gaara uga warramaan ay tahay waayo waxaynu naqaanaa carruurta yaryar in loo ogol yahay tamaasiishan yaryare la samsameeyo waxaa dadka waaweyn ay mamnuuc ka tahy dabeetana culamada bar baa waxay isweydiiyeen haddii timhaalkiiyo kii ugu adkaayaba ilmaha yar uu haysan karo oo aynu naqaano alcaabta atfaasha inay ka mid yihiin sawirkan yaryare kale ay wax ku baranayaan ama waxay caynkan ama ba'si badan baa ku jiraya ila timhaal baaba loo ogolyahay marka waxaan ku odhan laha masalada haddaad cilmiyan rabtana ahlu sharciga weydii laakiin wixii aad rumaysato marka adigu inuu yahay wax sharciga khilaafsan ha ku degdeg ee dee ka joog wixii aad u arkaysa inuu sharciga waafaqsan yahayna ku taageer masalada ka cilmiyanna ahlu cilmiga weydii wallahu aclam sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waddamadan waxaa jira sharciyo la iibsado ama la kiraysto sida loogu si loogu shaqaysto ama loogu tahriibo arrimahaas diintu maxay ka qabtaa wadaadadiina weydii haddii ilahaydma waxaan kusoo koobayaa su-aashaan ugu dambaysa sababta waktigan lisiya wuxuu yahay ilaa koo iyo tobankii barka mar koo iyo tobankii barkiina waaba la dhaafay shiikh dad waxaa jira necab barashada carabiga iyo ciddii ku hadasha badankooda iyagoon meel carabi looga hadlo aan arag ee maqal uun ku nacay bal dadkaa ka warran iyadoo ilaahay qur-aankiisa carabi ku soo dejiyey rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam carab ayuu ahaa dhul carbeedna wuu ku noolaa ayna yihiin dad islaam ah oo walaalaheen ah anu waxaan ku daraya ku darayaa kolba dadkii carabaha maaragtay laga soo darxiilay un baan arkay wax maaragtay necab waxaan odhan lahaa dadka imika jooga waxaad moodaa soomaalidii hore xataa inay caqli dhaaftay soomaalidii hore cilmi badan may aqoon qabaa'ilkii soomaaliyeed ee isku duuli jiray baa nin qolo layga warramay waxaa la yidhi waa taarikhdii hore soomaaliyeed reer buu ku duuleen dabeeta markay dagaalka kasoo baxeen buu ayuu addimo wuxuu yidhi kaalay tukanay masay dhahen war iminkaa baynu dhiigi gelayn reer baynu leenayna maxaan ka tukanaynaa reer hebel baan collownay buu yidhi ilaahay maanaan colloonay armacadal haddii dawladda wadaa carbeed ka mida idin soo eriyata ama idin dhibto macnaheed maa inaad diinta la colowdo ama ilaahay kitaabkiisa inaad la colowdo ilaahay diintu inoo soo dejiyey afkaasuu ku qoran yahay ilaahay baana inoo ilaaliyey af carabiguna waa luqa ka mid a luqaadka dunida lagaga hadlo waa luqa runtii ka jilicsan waxyaabaha badan ee aynu maanta dhiganno waxa laga yaaba dadka in laga dhaadhiciyay luqada carbeed ba adag luqada scientifically iyadaa ka jilicsan waayo ususka luqada carbeed ay ku salaysantahy kuma salaysna luqaadka kale matalan kelmadda qudhe carabiga ah intaad jajabisaabaad waxaad doonto ka samayn kartaa luqaadka kale ma leh af ingiriisi maanta haddaad ku hadasho objectga iyo subjectga iyo feebka ama iyo bridicateka hal kelmo kama wada dhigi kartid laakiin luqada carabeed kelmad qudhaad intaad burburiso intaba ka samayn kartaa daraba ayaad ka samayn kartaa kii garaacay kii la garaacay wixii la garaacay goortii la garaacay sidii loo garaacay waa kelima waaxida ma jirto luqo kaloo intaad sidaa u burburiso sidaad ka noqon kartaa luqada carabeed matalan tensiskeedu waa laba ficiloo qura markaynu amarka iska reebno waa in luqada ingiriiska taqaanin intertenis ay leedahay eh, hafbin iyo iwoste intertenis ee la isticmaalo waa taqaana tanna waa ficil maadiy iyo ficil mudaaric yacni ayu shay la adeegsado tan baa ka fudud cilmiyan xataa haddii loo fikerayo mid baa iyada jirto xaqiiqa aan la dafrin oo ah luqaadka kale dadkii lahaa way fudaydiyeen si uu qofku u baran karo ama ha noqdo buwagta loo qoray ama ha noqoto macalimiinta dhigaysa ama ha noqoto mawaadan lagugu dhigayo ama ha noqoto laabatriga lagu geynayo waaylta kale aan sida kuwan loo fudaydiyey aan ehelkeed uga shaqaynin liasbaabin ma aan sida tan looga shaqaynin marka waxaan uga jeedaa war xataa cilmiyan haddaad wax daraasaynayso waa linguisticska luqada carabeed waa luqa aada u sarraysa waxaa laga yaabaa luqada ingiriisiyeed oo dhan aad taqaanin eight hundred roots inaanay ka badnayn laba boqol eh, sideed boqol soo qaado dictionaryadaeda ugu waaweyn websterka u noqo ama kadoonisa u noqo waa wax yaroo tirsan way luqada carbeed daa kutubteeda iyo maraajicdeeda waaweyne baxraqa haddaad soo qaado ka mida min eh, cilmi sarf kutubta yare laga qoray laba kunoo ficil baa ku yaalla halka qola ruudkeeda oo dhami uu yahay sideed boqol ee kitaab yaroo baxraqi laba kun oo ficil uu sheegaya yacni way ka muraadafaad badan tahay way ka tacaabiir badan tahay way ka si kasta way uga badan tahay faransiis iyo ingiriis waxaba marka la isku daro iskaga ballaadhan karaa luqada carbeed oo keliya marka saa moodeen lugawiyan iyo cilmiyan haddaa wax u baranaysaanna ma aha dee haddaa niman dawladoo idin eryaday cellowdeenna ilaahay hala celloobina baan idin odhan lahaa wallahu aclam haddii lahayd ma waxaan rabaa inaan ii sheego sida taxanaheena caawa uu noqonayo marka walaalkeen mustafe ilaahay ka abaalmariyo muxaadaraddii uu noo soo gudbiyey qiimaha badnayd annagana kuwii kumaan qaata allah naga dhigo muxaadaradeenu ku soo horraysa kolba hadda waxaa loo deganayaa weysadii iyo xoogaa yaroo nasasha kadib waxaan soo noqonaynaa haddii lahayd lixda casirkaan tukanaynaa kadib haddii lahayd waxaa muxaadarada ku qoran sheekh yuusuf aadam joogitaanka dhulka gaalo taasooan waxaan u malaynaya an jiranahay baa noogu xigi doonta siddeedda iyo shan daqiiqona waxaa bilaami doona haddii lahayd manadwo fiqi ah kooxo culummo ayaa haddii lahayd ku kulmi doono intaasay muxaadarada inoogu dhantay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu